isaarat rajuli umki jinitiisi waay madii qadarkaasi daahir ahaaya nijaas ahaaya farku male waxaan ada anbasoo midaa horo dadki uswata lahumaa haddas awaajibaa oo imaa doonta haddasada awaajibaa uma bacda yan uma bacdigeedii marki oo yani oo oo qoranka lazuli bacdigii alwudu wiisa hadda laysunayaa tasmayki awdii wiisa waaye oo kaana min kaamila listibaai sibinalu raacaa kaasa afdal ah masiluha asoo dhaho os dhafas adeegto inaa wiisa asmahineedo afdal ah damayri aska dambaysiye wafii qoolin hadii qool aan ku direegsano yuakiru wa akiraa raslaqa jamaahi baqidooda وakraa maqrurat bawli bawli maqrurat maxaa lahaysato lana xariiri bawli rfdi bawli fardi تacmiimi shacrii iyo basarihi maxaa yeele waxaa u daliila subanaha qoolkiisii oo saxiix bukhaari ku yimid sala allahu عalayhi wasalama amaa faama ana fayafiiniin وحأنو هاي كافية أفض على رأسي ثلاثا هاي كافية ثم تبعد وفيض إلى يعني الشور بعد ذلك على سائر جسدي محاول حدثت أنه اعتباري وهي أو معنوي أو بدأت أمانتي في قومي حدثت جميع البدنة يعني أسلمي بدأت أن أفعامك وغضي مركز تعميم تعميم في بدنك العميم وبيغفل وعمم أواجوي matabia an la gaarsiiyo maytanba kutaa la gaarsiiyo intaa habadnaato bikhilaafi wuduui kaacaayl wasa kasto marka intaan waxaa waajiba waxay kun xerxerneyd in la furfuro oo sinafkiisii safneed oo bil aan gaarayni ilaa baabinkeeda asgaarin la furfuro ilaa furud maahina si kale yani ka ku gaarayni haddana yani waxay muuqdo oo dhigaha yani asaarahe waay ka muuqdo lamada dhig waxay muuqdo in la dhaqan waajib waay iyo yani qofka yarjiciisii iyadu wii oo kasoo baarayo oo oo macnaa dad aan lahayn in la hoosteedii ahaa dunika asgudmiin asaklis iyo kaasna imaa fiicani يقول به الشيطح الزاج الضواء معاجل قاضية وريساء وحيء قصنا لي موت ستة سنوات بابي في في عيد سنوات تاسي ناسي او جربت اهيد ايرانه في جربت اهيد يعني في ذن الحالات يعني دخلت البيع جاهز مسكين باب وطريقة هو waxa soo muuq ahaayo fardigeedii waxa ka soo muuq ahaayo taasi intaas ay gaarta idhaxda waayo ama tintii xarxarleed kaleete oo garabkii dadki matala ishii tinta ishii iyo sanka fardigeedina waajiyo hadda bashar waxaa la wadaa basharamehen maxaasi tacmiiman tacmiiman shacarihi iyo basharihi intiisi iyo basharkiisi inas caminayo bashar waxaa la wadaa cizadii waa soo gelaysaa cizadii وفي قول أخر قصر قدمي ثم تعهد مع عاطفه ثم تعهد مع عاطفه يعني قصر نفسي كلالا وان خوشة بوفقة شخصلها انت أصلا هنا تفاجأ فاجر الله بشريه laakin hal meesha maxaa noqday masalhida aqalin husli husliga waajibka ah oo aantiisa habeeka aan saxeenin waxawaayaa la yiri yani walaantiis habeeka aan saxeen amaro waayo minka rafcu janaaba macnaha maxaa la wadaa minka rafcu janaaba janaabada xunkeedu rafcigii kaloligi iliniyada waayo minka rafcu janaabati janaabada xunkeedu oonkaani yani koryooli diilaniyooda waaye insaanka koryooli diilaniyooda waaye waljahaada laniyooda waaye hata jiinbaas ahaay haddii xadas ahaay mayta kafa xadas alxeeda inta uma bad uma kabacdi abashar walaa tujib umatu damada waaajirto hadii la tujib lahiri manaa suna waaye damada suna waaye rabtisaaqin daakii lawaajiho waakmalu akmal wafli izaati lqadri yani urfi zinatiisa yani daahir ahaayaa imaniga camal oo eh, majid ahaayaa wadigii iyo mardigii camal intaa waay amba soonigaahe wisla wisla waaxida shaadigiisa amba soonigaahe markii qadarka la ziiriye waxaa haddana sunca qalbu fadamiinka dhaqankoodii kusaaka fadli badan laakiro wafii qawlin haddii ka soconno yuahiru gasla qadamayhi lamahiisa dhaqankoodi way gadaa mariya xadiiskii oo bukhaari aw daliila bisifati rasuuli nabiyyi sala allahu alayhi wasalama anahu tawada-a wuduuhu lisalaati reera qadamayni maane weysa oo salaada weysiga oo salaad qaatay intaan yani oo labha dhaqan maayo weyaan calaa kuli xaal waxaa jin ah weysaga hormariyaa dhammaanteeda an bacdigeeda an gadaal mariyaa ficil yani si asmaa laga yeelaa akara waqadama waxay soo labe calaa kulhaa kulli wahay laakin afdalka waxa waaye taqdiim lwudu afdal haddii janaabada kali ay noqoto janaabada dhafa ah alwaagiya mutajaradey noqotay wakaas xadad waa ka dhahwa masala macnaha waxa waaye u oo magaciisii masaajid fadhiyo amase usoo fadhiyo fadhi walka masaajid inuu usoo fadhiyo oo mutamakin asiha fadhigiisna aas magaciisa ixtilaami waa ixtilaami sanaa badiya xadadka ka keli ahaatay waa ixtilaami sanatiga qasbi awliyana ilaa hadii kale hawar alxadat اlasgar o nisaa maxaa yeelay hadaa mira yani dadka wujuubiday khuruuj yani waa isdhex galaayaan hadii weysi aka horo cusbi aka dhahoro fafalxadad min weysahaa ولد من خلاف من قال بعدم الاندراج دور وحيوين يعني يعني اصغرك واسلحجل اكبرك اسلحجل تقول معايا لعدد تيسي هرو murtaficaas ahaay aan la asaxin calaa kuli xaal hadii yani khilaaf asabaha asrawo fardi ahmiyataha sida kitaabka askeen fardi ama bacdigoogi fardi ahmiyataha uma bacdigeeda intaas hadii siyaaaru kasdamaahin tacahuda macaasifihi laalaafiisi faasfaagadiisi waaye asbaab shakalaha uraha duhuuri meelaha sanka cajaraha intaas yani uma bacdigeed yusibu maa bihi waa shuwaa calaara ismi markiisa ku shuwaa madaxiid oo biyo kushugaa oo kushuga wayuqalilu waagelgeliyaa wayuqalilu maaha biyihii yani shacarkuu gelgeliyaa shacra ra'sii uma bacdi yashaqii layman dhinaciisa midgeed oo kushugaa uma alaysar muqbilan wamudbiran muqbilan wamudbiran ninka mqbilaan mqbilaan ahaa wayjlisi waayjijiyaa fakii yashkuriyaa waysalisu waasadaxiyaa intii gacantiis gaarayso afgaarsiha inda jambi ikhtiyaar ahaan asu gaarsihaa hadda masalan markaasas niyadka qaato markaas niyadka ko xaalata istinjaa hadii gacmihiisa wax ay ku jiraan ay ku jiraan awal maqsuulin lamihino waxa waaye awal fardi awal maqsuulin hadii gacanta goobka uu duuyihiin masiiskaadii ka bacdi daroodii oo janaabana asqabay oo markii lamadaa meel asdakaayay oos niyeystona rafcal janaabati asiraa janaabadii waa kor noqotay gacmikii waxay ku duwan yihiin kabacdi lamadaa meel horta waa kor noqdeen bas hadawaase lama bilaawi maya waasa maxaa yeele maae waxaa tahay awal maqsuulin maaalfardi waxaa tahay awal maqsuulin asahay gacmakii waa kutuubnay lamadaa marka xadis akbarkii hadiskood noqday askarkana waa kor noqday walahasaawanin waysagaasay waa kujubka gacantaa wax ugu jireen balaanta camal ama sagood isku duubay iska ahaado waa ku istinjoogi koodu maxay ahayd abinta waxay ka bilaabahaysay qabaasa oo niyadii waxay ku bilaabaysay mina bilaada dhahaayo haddii nihi isanjada ay ku balaawdo dhaqidii oo gacmo galca u duuyihiin ajal asbarkii waa kor noqday asbarkiina waa kor noqday saas isku dhamaysto waysa la-aan astukaa maxaa yeelay iidii ay dhexgashay gashay asbarkii asbarkii isdhex galay haddiis yani meeha masi istinjoohaayey oo gacmakiisa waxalee oo wax ku xirnayn askuba intaas rafulxadadka intaa waa ka kor bes waaya waa soo wadaa beysa lama qabo rafulxadka meel waa ka kor noqday kalena waa kor maxaa yeele waa wadaa daaka intii kale dhakidoodi waa waa si wadaa bilaawi naaska bilaawda laakin weysa uma taabo bes asqar ma kor maxaa yeele waa istaabtay sstay intaa mani dhacday yani hadis niyeysto niyada waxay ahayd awal maqsuud fardiga waxaas ahay oo yani reebta yani waxaas ahay in la niyeysto biawali fardi madal maqruunato biawali fardi fardiga bilaawis fardiga bilaawis waxaa loo jeedaa mees dhaqaay ko me u horeey isdaqaa meesha u horeeya waay maisa iskuliyd malis ahaada haddii istanjah lakamata isbilaha waa istanjahad waada marka istanjihaayo haddii gacma kax uu doogmaay oo nadaytu rafca janaabati asiri iyagii waa ku noqdeen xadiid alasrna waa kor noqday khalaysii saa asku akbarkii askarkii akbarkaas dhex galay ku socday haddii waxaweysa guryaha kale aan ku imaanin asoo geliy masal gacan ku adu suur eh wala ma yuru buruna taba bas ma soo ilahay soo saari soo si wala ma khalas hadi sidi wala ma bas la burj bas timaado hadi waxa ala taabto hadi ma taabato inta bas sidi la hadi waa burj weeyta laakiin inta hadi burun oo saas asku qawaystay ofka gacmka duwan xadatn anka imaamin waystagi waa fawaa janaabadina waa ka dhacdo maxaa yeelay yani mahrutun fardiba waxaa loo wadaa ayri maqsuulkaa loo wadaa mahrutun biawli fardi wa awli waxa waaye awali maqsuulin waay fadlaal alkhaaya ko waxa waaye ko asbakhaaya dankiisii meesha u horeeyo saas waaye ku ahaado qof aado lua aado maxaa yeelay sii weysi camal maaha weysi tartiiba ilheed isku xigxiga ay ahaayeen hadii meel soo dhahay usoo nigeysay usoo nigeysaynas dhahay markaas dhahay kabacdi markaasa kabacdi markaas dhahay bacdii aas nigeystay meel soo dhahay horey oo hore soo dhahay usoo nigeysanin dhakadi inaa soo celiya waajiba maanaas markaas niweyst markaas niweystay haduu bacda qof muslimiin waa as niweysto oos yani dhakadii markii bacdigeedii aaniye aad tahili meel hore as oo miya laanta asoo dhahay in aaniye asoo celiyaa waa duweysaa farogood musuga salli fasadeeyaa watudbicu waaractisaa almar'atu naafti muxramada an ahayn amase asaayada ruushay si asaaya ruusha an ahayn mar-a waxaa wada hada meesha naagta oo maxramada maka jirto si asaayada saarneeta maya lixeedin liajli xeedin xeed ajligiisii xeedkii iyo nifaaskii go ajligii waxay raacsisaa aharhu raadkiisii mastan ay raacsisaa naakaas toolakayuga ahaato fikrada ahaato ahara dami dhiigii raasi waxay raacsiaysaa miskan ay raacsiaysaa waa soo sheegnay xadiidkaaba cadee waxay yeelaysaa suuf ay ku qaadaysaa fardigii rajinaysaa markay dhexda bacdigii a fardigii rajinaysaa في رخض بعدي أفرجي رجليسا في الأثر وحاله وجود منها راتيا حقا بي إفرين واضحا سنسا حاو الدليل أه قال المسلم عائشة الكبريين امرأة نجات إلى النبي male subxaan allah waay caasha jiidati iiba usheegtay aya taali kusheegaayo iiba usheegtay waay ku istaanlee inaa maahay dhaafan bilaa cudrin ilaaha waaye masuubiyaan alwalaa saa yeelan alwalaa maxaa la yiilaa ini anigo il waxaa iilaysaa ninka infiraar addanin ahaan n wayaa riia kariha soomeysa riixdaas xun ayuu asturaa aka imaahayo oo xun ayuu asturaa wailaa hadday heli weysi maala oo nafteed saam xaweysi fanaxwuhu waxii kaas lamid ah midka lamid ah waxyaala kuleel qabaan maxaa waaye uwari oo la tumi ama uwari ay ku uumiyeysa amase cidiyaalka isdiin oo hunsi walbo xas-uulkiisa haddii dhib ay helin loogasaagaysa hadday helin waxyaalaha lamida ah, biyaha kaasiha waxyaalaha adabasa oomadi saabuunki calaa kuli xaal markasta kasta dhiiga gaari isdoonaad marinaysaa asakiisraacsiisa hmm. maxaa laga yadaa meesha maxalkaas diiga kahimid in la isgoomiy waay in la la wadaa iyo urkii xumaay oo meha oo soo mari in magaciisii ay sareerka la wadaa oo ma aha yani degdeg ur awqaata anala marada ta aha waay ada lagusiyaa kaa ayereysa laakin naasi dhiigay shubmaayey ma isticmaaleyso maxaa yeelay yani diiga baxdiis ku nijaaseeya waxa le waajiba ida inay dhakdo wakaas maxaa intaas loo sameeyey inaanin gaadiyey aska fiigin osnacin urkaas xun ida aska uriyo aska dheeraan ahaan la walaysan lama suneeyo tajdiidhu tajdiid rusli rusligii socoddoontiisii socoddoontiisa lama suneeyo maxaa yel maqli mala hidin bikhilaaf lwudui waysaba khilaafsan waysa khilaafsan mar hadii diga walaayusamuno yani kiraahi waay tajdiidka oo hoos haweesa soo celiyo mar hadii janaabaka haweesaki haddana markii ahaan socsigeys camal ad ku cusbaysid maya raaysan mar hadii aga ilaweydi waxaa la sasaamea inaad kiraaha yahay soo celinta kiraaha ay tahay marka waysn hada waay bikhilaaf ludi waysn waxaa la sumeeyaa anlaa yanqusa hadda kayfidiisi loo horeysahaayo kulli alan warnaa walaysan hadan waxaa la sumeeyaa yani anlaa yanqusa inuu ka yaraani ma udu bihi waysada biyedi yani can midin yani shood inuu ka yaraani walgusli wamaa ilgusli horeysa bihiisi can saacin isma siraanin shan rabal iyo rin macaanahu kana magacaas ah mudinka saddex rabal iyo fikri imaasabshiido rabal iyo suuska iyo amudin hadda saac waxawaaya afar waxawaaya mudi intana waxawaaya mudina waxawaaya saddex rabal hal rabal iyo ulu hal rabal iyo ulu hal rabal iyo ulu daadi saacana waxawaaya afar mud waaye afar mud waaye maxaa yeelay yani subana salawaatu اllahi wasalaamu عalayhi kaan yadkuru saac huwa murdu waay amaa midkii oo kiisa muctadar ahayn waxaa loo fiirihaa korkiisa haliitihaa nisbada nisbata ilaa jasadiha fiiriha haliilaha ziyaadatan nuqsaan intaas fiiriha hayd weyn aad oo dheer dadka baka xoog badan ka dheer gooni waayo waay inba ziyaada intaan walaa xadda xad ma lahaan lahu bimaa lwuduuci walghusli yani husligii iyo maci iyo husri biyoodii yani xad ma lahaan waman shaksi biyi ili badani badankiisa oo ahaadee sheegaas najis najaasa yasil waa dhakaa hosheega waa dhakaa inajiskaas wax dhakaa horta dhakmadaas hormarayaale masala macnaha waaye fordisaa dhihi leha kaadiyaa leh wax najaasada caynihi waaye ama xukmiya waaye waa kala kacaane horta zuuliha wabacdiyaas dhakaa maxaa yeele dahaarada saa ku xel eraasha badan najaasa waaye walaa takfi makaakis walahumaa biijaalat najaasati iyo iyo wlhusni haweyski iyo yani nijaasi zuunteedii guslatan waaxida hal sakid makaafiso wakadaa waxaa lamid ah wuduu-ina laga mid ah maxaa yeelay lamadoodii lama waajib waayo wajisoodi is yani oo iskhilaafsan ma isdaahilaayaan hada markaasi haddii tan an qabano waxaa shardi ah yani yani izaalat nijaasada la hormariyo shardi waayo rugni maaha wakaas tan haddaan qabano kuduretan qoolkan izaalat nijaasha nijaasada yani duulinteedi la hormariyo shardi waayo laada rugni maaha qoltu waxaan lehay ani shanayaala haddaan ahay hal asaxu hoos asaxama badan waxay dhan walaala sheegta fi waxaa saafisaa qof ladiyahu maysisa isaa kaftaa oo janaaba baxay yani waxaa kaasi ama weysa qaadahaayey oo nijaasan kuruhu aalneed hal dhaqadaa kaasi hal dhaqid kaliya janaabaas kahabeysi ceedaas kahabeysi lamadood waajibkooda waxaa waaye xibnaha in la dhaqa waayo waa dhaqmeen maxalukhilaafka maxaa waaye hada maxalukhilaafka beenha haddii majliska xubni asyahay biyaa kan oo magacii aysa muqalo badani fi todobaad kani rusladii haday tahay haddii mid cayl esyahay ah oo yani anzuulin baqayl xadasa dhaafa xadadkii maas lahay yani jaasiya ku dhaafa maqarnasahaayo فوضع من موضع سجيد من هذا طبعا لباسي في غسل الميت لأن أخل الغسل اتباع بدني بالماء لوحي nika maydka dhaqadiisi korkiisa riyay canum waay marka nigaaxi lazuuli bacdigeedi akrkulma maxaa yeelay anاlاktibaa bilguslati fi lmayti awla kaastoma dhaqad kaliya niyata niya laa tajibu fii gaslihi maydka yani dhaqadiisi yani gududan waajib niya waajib جالس النجاسة ولا تكفيلهم وكذا أصل تكفيه والله إذا أعلم من كل عالم ومن يتكلم في خواص لجنابة جنابة أجيب وخواص هي وجمعة جمعة وخواص نحن جمعة يزيد وحس حصلا وحصلا يعني تصوير وحصلا معناه وحس نيتي نويت فرض نويت غسل الجنابة مع غسل الجمعة أسر وحتى أنا واسكت دبي nin waxaas la tooyahay fardigii markaas dukahay masaajka galay oo fardi xogtay maatahay tirmidigi tacmal waaye taas amal waaye ow liaxadihimaa axadkoodas niyeystay ki rafcu janaaba keliyaas niyeystay amase rasul jumcaas niyeystay xasl aadkale asil xasl of ofligii aadkaas niyeysay mslmana waahu waay bimana maahu kaas niyeysay khalaydkiis la ansax kaas la xasilaa اctibaara bimana waahu maxaa yal suna fardi min ahjaa dilale maqsuudka waxa waaye sunat duhri maca fardi ashabaha qultu waaan leeya walaw ahdatha dow xadato uma bacdigeedi ajnaba azineeye o cagsahu cagsigiisii axdaa waa xaditay maa guslihi axdaa waa xaditay uma bacdigeedi ajnaba waa junuubay oo amase cagsu ajnaba waa junuubay uma bacdigeedi ixtilaamaasii haasaasa bacdigeed axdaay as xadaay amase ajnaba kafal rusli rusliyaa kaafiyaa kasoo janaabaka habeesa haayo kasoo janaabigiis habeesada haayo yani adxadasay waxa u banaan inaa habeeska asamnimo hadakaasi habeeska axadkiisii axadkiisii maburihaayo fakalguslu mana xadadkiis xadasay habeeskiiso habeesti maburihaayo maburihaayo si hadii habeeska maruureyso laakiin yani وكنت فهاي حتى أستوي سخاته حتى أستوي سخاته ثم بكوها كهوة أستوي سخاته حد واحد دي جنابة أستوي سهاي فبعد حد كل رسول ما يسورتي ليس الوهات يفها كل هذه يكيني وقدر الله وحس عالبه هذا تعبتي وصا استارتي وحس عالبه فبعد سويتي وتمما وتمما ايه reeskaas kumadukahay maaa reesku waa kaburti ilaa askabuurta qaato xaq siini siila waaye mm-hmm. ajnaba waa jamiila uma bacdigiida axdaa xadasay huwa mase ajnaba wa axdaa macan kafal guslu aakaafiyaa walwuduءa maca niya am la gusl aba wudu ratabana subahaa xaysi yani waaweynta qaadahaa oo sijaad kasoo bilaaba gacminkii siyi waaye kuwa oo xadiisulakbarka askarka oo xadiisulakbar xagalaha camal ma aha hayatan calaas ciyaada yani qatl waa oo dhamaatay kan waa burki hadda waa ka burkay xadisaa ka yimid kabacdiyaa magaciisi si xadad yani sidii gaalibka ah maka kali ah haysto waisdexgaleen aljanaabatu wlxaadi maalan ba janaaba usugi janaabay ku dhacdaa asgarkani markaasi waa ka tirmaa macahu low xukm ubaaq ahaahay xukm ubaaq ahaayo husligii keliya kaafiyeysa ay madhabi mana qabano wallahu eebeya aclamu ka caalimi aaka caalimin kula caalimiin abulmajaa